الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii afartan iyo sideedaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray bir lwaalidayn wasilaة اlarxaam waalidka in loo baarnimo sameeyo qaraabadan la xidhiidhishiyo ahalka وcan abi sufyaan skhr bni xarb ibni umayat bni cabdishams ibn cabdimanaaf alumawi fii xadiiihi طawiil xadiidkiisa dheeraa waxaa ku yimid oo ku saabsanaa fii qisati heraqle qisadiisii boqorkii reer ruum faranjiga boqorkooda waagay ay tageen marka uu ku waraystay nabiga xaaladiisa uu ka waraystay ay ku kulmeen waraaqdii nabigu soo diray iyo nimankan qureysheed ku kulmeen waxaa ku jiray marka xadiidkaa dheer ana hiraqla qaala liabi sufyaan heraqle wuxuu ku yidhi abu sufyaan famaada ya'murukum bihi muxuu idin faraa nebi maxamed axadkaasi aad ku sheegteen rasuulka ama rasuulnimada sheegteed idinku dafirsan tihiin ila markaa gaala ay ahayn qolihii meesha tegay intaysa islaamin ka hor bay faraa yacni wuxuu u jeedaa annabiya suubanuhu ka wadaa qaala wuxuu abu sufyaan qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu leeyahay ouna faraa ounagula taliyaa ouna amra oon isku diidnay ucbud اllaha waxdahu ilahay keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shaya walaa tushrikuu bihi shay ilaahayna cibaadada axad ha la wadaajinina walaa tushrikuu bihi shay waa jumla bayaaniya waxay caddaynaysaa tawxiidka ucbudullaha waxdahu ilaahay keligii caabudaa lagu caddeeyey jumladaas dambe eh walaa tushrikuu bihi shayana waa bayaanu litawxiid اlma'muuri bihi shay-antan waxaa loo tankiray iyadoo cumuum faa'iidaynaysa in cumuumkeedu uu keeno oo wada taabto shirkiga asqarka iyo midka akbarkaaba watrukuu ka taga oo ka fogaada maa yaquulu aabbaa'ukum aabbayaashin waxay sheegahayaanu awthaan iyo shirki iyo gaalnimo in lagu dhaca iskaga fogaada innaa wajadna aabbaa'ana joojiya waya'murunaa wuxuuna faraa bisalaati in la tukado wasidqi in run laga sheego aqwaasha waalcafaafi in la dhowrsado muxaramaadka laga dhowrsado iyo maxaarimtaba wasilati qaraabada la xidhiidhishona faraah wasila maxalushaahidku marka uu sheekhu u keensaday xadiidku waa wasiladaas wey muttafaqun calayh xadiidku wuxuu ku soo hormaray fi lbaabi araabic baabka afraad ee riyaadsaalixiinkan kusoo marray baabu sidq asidqi maca allah baynu ku soo marray hadda wuxuu soo celiyay qaybta ayada maadaama baabku uu la joogo in qaraabada la xidhiidhiyo waalidkan loo baarnimo sameeyo idan waa min usuul اdiin wey sila اlaraam nabigu wuxuu ku daray buu imaamku kuu leeyahay usuushii waaweynayd ee marka mushrikiinta iyo gaalada diinka loogu yeedhayo loo bandhigayey buu nabigu raaciyey ilaahay caabuda ha u sharig yeelina aabbayaashiin wixii xumaayay diin ka dhigan jireen ka fogaada salaada tukada runta sheega xumaha iyo xaaraanta ka dhowrsadoo iska ilaasha qaraabadana xidhiidhsha wasilat alaraam xadiidka cabdina cabaas waslm ku gaari doonnaa iyadoo uu nabigu ka dhigi doono waxyaabaha lala soo diray inay kow ka tahayba muttafaq calayh wacan abi dar radi allahu tacaala can qaala wuxuu uhi saxaabiga qaala rasuulu llahi sal allahu alayh innakum idinku muslimiinay sataftaxuuna waxaad furan doontaan ood gacanta ku dhigi doontaan ardan dhul yudkaru fiiha lagu sheego oo dadka jooga ay ku hadlaan alqiraad alqiraatu yudkaru fiiha waxaa lagu sheegaa alqiraatu waxaa qiraadka la yidhahda qiraadku marka macaani dhowra hadda laiskugu khilaafe waynu tilmaami doonnaa wa fii riwaaya riwaayo kale waxaa ku jira shaygaas nabigu yudkaru fiiha alqiraad wuxuu u sheegayaa hadda uun la soco waa waddan iyo dhul lagu yaqaano erayga inay isticmaalaan ilan bilaad badan bay muslimiintu furan doonaan nabiguna wuu sii sheegay laakiin beledkan hadda uu sheegi doono nabigu cayimaya tilmaan isagu gooni la yahay oo lagu yaqaano oo astaan iyo summad ah ayuu saxaabadu u sheegayaa wa fii riwaayatin riwaayo kale ku yimi sataftaxuuna waxaad furan doontaan misra misr baad furan doontaan wahiya ardun waana dhul yusamaa fiiha alqiraatu lagu sheegay yudkar fiiha alqiraad horay la mid tahay qiraad baa lagu magacaabaa qiraadku marka laba macno ayay wadaadduhu sheegeen kitaabka sharxa ama e, sharxaba e, muslim iyo kutubta intiisa kaleba iyo wadaadkii xataa axaawi jacfar axaawi almisri ee iska lahaa mushkil aaaar sharxu mushkil aaaar laba macno ay sheegeen macnaha koobaad waa kii caanka ah ee diinaarka ama dirhabka ee waxaa loo qaybiyaa labaatan iyo afar qiraad qaraaridna waa lagu jamciyaa santiyo waxaa u taqaanaan oo kale santiyo ama e, caynteen oo kale wax noocaas innagu shilinka waa inaga qaybin jiray soomaaliga intaasuu noqon jiray kan kenyatiga waa la qaybiyaa intaasuu wuxuu noqdaa e, santi buu noqdaa asaguna marka qaraariidu waa juزءu min الdinaar aw juزءu min الdirham halkii dirham iyo halkii wuxuu noqdaa labaatan iyo buu noqdaa mufradkiisuna waa qiraad idan macnaha hadduu yuhu nabigu u jeedo juski iyo gabalkii dirhamka macnuhu nabigu ku tilmaami karo beledkoo astaan oga dhigi kara ma aha maxaa yeelay in qiiraadka ama qaraariid loo isticmaalo ajza'a daraahimi wadanaaniir shay caanoo caraboo dhanba ay taqaanoo bilaadoo dhanba ka dhexeeya buu ahaa wakiin nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maka ayaan adhiga ku raaci jiray liahliha biqaraariida ninkii janaaso ku tukadoo raaca ilaa laga xabaalahaya wuxuu leeyahay falahu qiraataani ninkii ay yeesho ama kaydsada beerna uusan ku ilaashanayn xoolana u raacaynin mar maalin walba ajirkiisa waxaa laga gooyaa qiraad yacni lafdiga qiraada oo daraahimta iyo danaaniirta ama miqdaar iyo loo isticmaalaa qadar loo isticmaalo wuu ku badnaa bilaadoo dhan waa laga isticmaali jiray dadkeeduna waa yaqaaneen erey u goone ah masar ma ahayn haddaba nabigu marka haddii loo jeedo kii ajzaauldiinaar iyo miqdaarka ahaa nabiga kuma tilmaameen wey ree masar maxae waa calaamad la wadaago astaan la wadaago wey shayga markaad ka soocayso shay kalena waxaa lagu soocaa tilmaan asagoo u gooni astaan u gooni la yahay mata mise ma idan macnahaasi sax ma ah nabigu wuxuu waa balad yudkar fiiha alqiraa makaa lagu sheegaa madiina lagu sheegaa bilaad carab oo dhan baa qiraadka lagu sheegi jira hadduu yahay kii miqdaarka iyo juska dirhamka ah ama dinaarka ah abujacfar aلطaxaawi oo misri ah asagu wuxuu yidhi qiraadkaani waa eray aflagaada ah oy ree masar khaas la ahaayeen hebelow haddaa idayn weydo walle waxaan kuu beegayaa qiraad bay ku leeyihin qiraadkan waxay wadaan caybaan kuu taarantaanaynaya aflagaadaan kaa dharjinayaa waa ku caayayaa sidaasuu sheegay sanadna ma keenin lam yunqil can hayrihi laa biriwaayatin mutasila walaa biriwaayatin munqaica hayra mutasila tafsiirkiisa waa macquul maxaa yeele abu jacfar aطaxaawi waa ree masar fuqaadii masar iyo maxadiintii masar buu ka tirsan yahay uu soo guriye waa fiican yahay laakiin meel laba muusan tirin waxaa kaloo culusnagu keenaya reer masarku markaasou ka warramayo waa qarnigii e qarniga araad qarniga afraad saddexaad ilaa afraad buu socday saddex boqol iyo kontonkii buu dhintay soomaalia mise konton iyo ida waa qarniga afraad abu jacfar aلطaxaawi reer masarku markaa ka warramayo ma reer nabigu sheegay baa mise lahajaadku waa isbedelaane awiyaahin afkooda ma taqaana idinku hadda awogiin labaad wuxuu ku hadli jiray ma fahmaysaan gabayga sayidka garan maysaan gabayga caadhux garan maysaan kii qabaan buxna garan maysaan sanaa carabay garan maysaan xisaab cusub hadda la wiil yar la badboodon baad fahmaysaan un keliya marka reer masartuu ka hadlay abujacfar ataxaawi waa reer masar kiibaa ishkaalka ah aduu baadhitaan dambe markaan waxaan arkay raawi xadiidka wariyaa fasiray asagaan ku daynayna taasaana sax ah ninkii laodhan jiray ninkii laodhan jiray xarmalata bnu cimraan atujiibi اlmisri araawi an taabiciyi araawi an abi an abi afwan can abi dar ninkaasaa fasiray riwaaya ibni xibbaan baa caddaysay wuxuu uhi qiraadku huna yacni biاlqiraati ana aqbaata misra wa kula majmacin lahum alqiraat yquuluuna tacaalow nashhad alqiraan ninkaasaa fasiray wixii kaleo dhan xagga iska geeya marka alqiraad waa maxay waa waa ciidda ree masar ree masar ciiddooda oo qolyihi qibdiyiinta masar ku noolaa yo waxay u yaqaanaan ciidaha sida ciidda caraf oo kale teenna ciidda fidri kale ama ciidaha hadda la samaystee samaysteen oo waxay dhihi jireen qiraan أhل mصr iyo أqbaaط misruri kaanuu yusamuuna acyaadahum wa kula majmacin lahum ciidahooda iyo kulammada ay leeyihiin ay iskugu yimaadaan sanadka iskugu yimaadaan alqiraad bay ku magacaabi jireen waxayna yidhahdaan buuhi nashhad اlqiraad idan macnahaasa awkhaasa reer masr xilliga suubanaha alayh الsalaat wasalaam laba macnuu aan ku qaadanna horta waa ninku waa waa misri waa kibaari atbaaci الtaabiciin bal niman baa yidhi waaba taabici kibaari atbaaci taabiciin wey waana masar midda kale wuxuu soo guri aqbaatu misra hawsha isticmaali jira wey qoyskii xilligu nabigu ka hadlay hawsha deganaay meeshu ka talin jireen reer aqbaadaasay ahaayeen awoodda ku lahaa idan tafsiirka taxaawi iyo ka xarmalata bnu yaxya tujiibi cafwan xarmalata bnu cimraan xarmalata bnu yaxya wuu dambeeya asagoo iga daa xarmalata bnu ciraana tujiibi tafsiirka waxaa fiican xarmala wanaagsan liculuwi abaqatihi waliqurbihi min ahli misr oo xilliguu nabigu ka hadlay iyo xilligiisu maxaa u dhexeeya hal taabici baa u dhexeeya meeshaa uu tegaya ninkii la yidhahda abu jacfar aطaxaawi qarniga afraad tegaya aad bay u kala fog yihiin taawiilkaasaa sax ah ree masar aqbaadula gooni la ahaayeen waliba suu si daqiiq u fasir wuxuu idhi ciidahooda iyo kulan kasto kastooy leeyihiinba waxay yidhaahdaan qiraad macnahaasaana suuragala in lagu tilmaamo masar lagu tilmaamo oo bilaadda kale marka iyada ah lagaga soco inaad fahanteen bay ila tahay labada macnee hore wadaaddaha sheegay ayagu bad kale ay galeenba oo waxay yidhaahdeen in loo jeedo jusgii dirhamka loo jeedo waxaa ku tusahaya ilaa yowmina haada masaaridu way ku liitaan bay agga dhaqaalaho waa niman aad iyo aad u hunguri liita shilin kuu cafin mahayaan taxi haddaad maanta ka raacdo qaahiriya iskandariya saciidiya buurus aad ka raacdo wuxuu ku leeyay maa cindii fak sarif ma haya lacagtaada inu dhacuu rabaa dhaqan xun oy lahaayeenoo inay jeclo xun yihiinoo shilinka ku nafbaxaan ayuu nabigu ku tilmaamay wa haadihi danaa'atun wakhasiisay dheheen mar hadday sidaa ugu liitaan xoolaha saxaabay markaa tagtaan nimanku waa niman jeclxuna u turo u naxariista wey macnahaasuu nabigu ka hadlayaa bay yidhahdeen warkood war sahlan ma aha masalada inay ku nafbaxayaan shilinka reer masayl amminkan way taagantah caalam alcarabi meeshaa tagto way ayaga ugu liitaa shilinkay kugu dilahayaan tagsiga markaad raacda baalins inuu kuu soo way ku dhimanayaan haddaad maqaaxi wax ku cuntayn wax kuu soo waa adagta waa inaad ku talagasho sarif oo intuu kugu yeesho iyadoo sarifan aad tiiso shay yar hadduu kaa raaco kule ma cindii fak aan kuu sarfa kaa yeeli maayo hawsha halkaasay tilmaamaysaa bay yidhaheen wadaaddaha marka way ku fogaadeen abu jacfar aطaxaawi asagu tafsiirkuu sheego waxaa ka soo baxay waa niman aflagaado badan ee u dulqaata wey macnuhu nimankaad u tegi doontaan ee furan doontaan waa niman aflagaado badan oo caydu ka soo horayso saxaabay marka u dulqaato yaa buryaan lagu lafabixinna wey waxay dhaheen ceebtaa laftirko ilaa yowmin hada waa baaqi yidhaahdeen caalam alcarabi dadka ku nool dadka ugu aflagaada badan he waa masar ilaa amminkan waa sidii labada ceeboodba way suuragalben wayna taagan tahay bada'at lisaan buu nabiga ku tilmaamay ama danaa shahsiyu ku tilmaamay taana waxay keenaysaa in laga ficilla qaato loo gacan qaado ama la dilo ama lagu xadgudbo tiiba nabiga kala dardam wuxuu u dulqaato wastawsuu biahliha khayran munaasabada ay labada eray tafsiirkooda iyo macnaha xadiidka ay wadaaduhu ka dhexayseen isku qabteen aad buu quruxsan yahay aad buu quruxsan yahay laakiin waxaa tafsiirka taabiciga ama alraawi marka raawiga tafsiirkiisaana ka munaasabsan tafaasiirta kale lannahu waa adraa waaclama bimarwiyihi can hayrihi ma lam yukhaalif aahir alhabr wuxuu khilaafayna ma jira bal huwa tafsiirkiisa huwa alwla tafsiirka u dambeeye marka imraan cafan xarmalata bni cimraana tujiib ilmisri idinka soo guuriye kutubtu ma aysan sheegin sharax oo dhan lanna waa riwaayadaysan helin ibni xibbaan xadiidka markuu warinay asagaa sheegay oo keenay bisanadin saxiixun ku keena ka fiiriye alqiraad marka muxuu noqday kulan diimeed ama kulan ciideed baa lagu sheegaa magacaasay u yaqaan ciidna ma yidhaahdaan wa iraad bay yidhaahdaan iraad fastawsuu isu dardaarma biahliha ahalkeeda dadka ku nool khayran wanaag ka dadaala weeye istisaagu macnihiisa waa inaga soo maray faina lahum maxaa nabi saad u leedahay faina lahum reer masr waxaa u ahaaday dimmatan dimmatan min adimaam dimmatan ay dimaaman ay xaqan wa xurmatan xaq iyo xurmay leeyihiin iyo waraximan hilibna waaliyiin waa wada dhalannay wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku yimid faida ftataxtumuuha haddaad furataan masr iyo dhulkaas faaxsinuu ilaa ahliha ahlkeeda u ixsaanfalo wanaajiya faina lahum dimmatan waxay leeyihiin xurmo iyo xaq bay leeyihiin iyo waraximan hilib aw qaal ama nabigu wuxuu yidhi dimmatan xaq iyo xurmay leeyihiin iyo wa sihran xidadnimo xidid baa nahay muslim muslim baa xadiidka wariya qaala culamaau waxay yidhahdeen culummadu alraximu raximku lahum ay leeyihiin ree masr leeyihiin wa kownu haajara um, ummi ismaaciila minhum haajara oo ismaaciil hooyadii ahayd baa xaggooda ka timid oo ree masar ahayd oo qibdiyad ahayd saa darteed baa noo dhexeeyo weye carabna haddee bay ka farcamaan waa ayaydood haba fogaatee waa ayaydood xaggay jirtaa de ma dhowo ismaaciil waad garanaysaan haajara saara faajirkii masar joogay ee markaa ka talin lahaye shaydaanka markuu damca inuu kufsado ku xadgudbo saara zawjatu ibraahim calayh salaatu wasalaam markii ilaahay ka maangashay rabbi ka qabtay ayuu abaalgud u siiyey haajaruu soo siiyey haajaro markaa saara waxay siisay nabiyulaahi ibraahim bay siiso markaa suriya ka dhigtoo ka ilmo dhalay sidaas wey wasihruna miya xididnimada la sheegaya soo maaha inay marka rixim iyo dhalasho leeyihiin oo nala dhasheen ayadinbaa ka dhalatay ama sihru xagga xididnimada soo maaha kownu maariyata maariya ahaansheedu weyu ummi ibraahim ahayd ibni rasuulilah sal slam minhum maariyo ibraahim dhashay nabiga calayh salaatu wasalaam ibraahim u dhashay baa ka timid oo qibdiyad ahayd idan dhanna waxay inoo yihiin waa xididkeed muslimiinna xidid baa tihiinoo waa maxay wiilkiinna ibraahim ah hooyadii ayaa waxay ka soo jeedaa masar xagganna raxim iyo nasab baa inaga dhexeeyo waaba ayeydeen wayna wada dhashay kulligeen oo haajara ka soo jeeda maariyana boqorkii masar markaa haysta muqawqis ayaa soo dhiibay markuu nabigu u qoray waraaqdii dacwada ahayd ee diinka ugu yeedhayey ee saxaabigu uu qaaday markii loo geeyey dhambaalkiibuu akhriyey muusan islaamin laakiin jawaab fiican buu soo bixiyey nabigu u soo jawaabay hadal qiimo badanoo gobonimolou soo qoray lacagna wuu soo dhiibay dahaba maariya iyo nin loodhan jira siriinna wuu soo dhiibay laba addoon buu nabiga u soo hadiyey maariya iyo siriin siriin nabigu xasaan buu suu yidhi ibnu taabidoo gebyi jiray wuxuuhi adugu abaalgud u qaado maariyana nabigu waa kii dhalay ee ibraahim bay u dhashay idan labada arrimood bay leeyihiin maariyo oo ka soo jeeda reeree eh, masar iyo haajiro ka soo jeeda reer masar labadaa rixin bay leeyihiin marka labadaa eh, xididnimo iyo qaraabanimo marka waxaan oga murashow ka rabaa yacni riximka nabigu ilaalinlayo ee muslimiintu dhan u dardaarmayo waa xaggee wey waa xaggee wax dhow ma aha marka riximku haddiiba la garanayo ha fogaad ha yaraadee ha fogaada ha dhowaadee wuxuu leeyahay eh, xaq iyo ilaalin buu leeyahay zamaqshar wuxuu sheegaa xagga carabiyada siintu hadday gasho buui calaa ficlin maxbuun ow makruuhin waxay faa'iidaysaa buuhi annahu waaqicun laa maxaala sataftaxuunadaa hore inakum iyo eh, labada goolabada inakum sataftaxuuna ardan iyo inakum misra labaduba siintu hadday gasho buui la jecel yahay ama la yahay ay gasho waxay faa'iidaysaa shayga asaga waa inuu dhacahayaa la xoojinaya ibnu hishaam muqnigiisa wuxuu yidhi muqni labiib can kutub alcarib wuxuu yidhi asagoo dadkoo dhan intay fiiriyeen hadalkaas jamaqshari uu yidhi siintu hadday ficil la necab ama la jeceliya gasho waxay faa'iidaysaa taxqiiq bay keentaa ama xoojin bay keentaa way fahmi waayeen buuhi waxaanuu ka wadaa buu waa runtii wuxuu ka wadaa buu wacdiga iyaboha haddii siin la geliyo wuxuu kutusayaa yabooh iyo ballanqaadka inaad xoojinayso ilaa ilaa aad samaynayso in min allahi baa lagaa diida mooye macnaha waxaa sii xoojinaya nabigu faida ftataxtumuha buu in ma dhihin idaa fi carabiya waa ogtihiin waxay gashaa ficilka mutaxaqi lwuquuca ah ficilka la ama maluhu u badan inuu dhacayo ayaa la geliyaa ina cagsi bay noqotaa inkastoo mararka qaarkood isdama maraan cala sabiili nudra isdama meeshan qaala alculamaa uu ku yidhi faa'ida ku jirta fi nisba walcaswa culammadu waxaa qaacida agtooda ah shaygaasi hadduu yahay shay waafaqsan yahay culammadu waxay jiri baad odhanaysaa umana bahnid ilaa wa tawtiiqi masdarin qaa'il mucayana sheegi maysid haddii shaygu shay laisku waafaqsan yahay uu yahay culammaduna ay wada og yihiin markaad rabto inaad culummada ka soo guuriso hebel baa waxba uma baahnid sheikh hebel baa sheega uma baahnid waxaad odhanaysaa qaala culamaa'una qaala hayga mutafaqa ah laa yuxtaaju fiihi ilaa caswin wa nisbatin aw tawiiq masaladaasuu nabigu kuu tilmaa qaala culamaa kun maxaa yeele waa masale aan khilaaf agtooda ka lahayn can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaal saxaabigaa wuxuu lamaa naزlat markay soo degtay hadi اlaaya aayadda markay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin nabi allow u dig oo cadaab iyo naar ooga dig qaraabadaada kuu dhow dacaa rasuulula rasuulka ilah wuxuu u yeedhay qurayshan buu u yeedhay oo dee nadar ibnu kinaana ka farcantay buu u yeedhay faijtamacuu waa isu yimaadeen markuu nabigu dhawaaqay fa camma sheegiddii buu nabigu kor u qaaday wa khasa waa gooni yeelay cammo waa max meel kor ka qabtay oo quraysh dho iskugu imanayso hoosbu marka u soo degay si tilaabo tilaabo nabigu soo qaday facamma nidihii iyo dhawaqiba nabigu ballaadhiyooo oday fog buu soo qabtay ka qurayshin haddee quraysh wakhasa wuu gooni yeelo hoos buu u soo degay wa qaala wuxuu nabigu fii takhsiisihi wa tacmiimihi yaa banii kacb bnu lu'ay waa meel fog haddee waa quraysh meeshay ka imanaysay anqiduu anfusakum naftiinna ka badbaadiya min annaari naar ka badbaadiyay yaa bani murata bna kacab nabigu hoos buu usii degaya takhsiiskii buu sii wadaa qoyskaasow anqiduu anfusakum min annaar naftiinna naar ka badbaadiya yaa bani cabdishams reer bani cabdishamsiyo waa qolyihii reer bani umay awgood reer bani awgood weeye anfusakum min annaar naar naftiinna ka badbaadiya yaa bani cabdimunaaf reer cabdimunaafow anqiduu anfusakum min annaar war naftiina naar ka badbaadiyay ya bani haashim jilibka hoose nabiga ugii buu yimid anfusakum min annaar yaa bani cabdilmualib anqiduu anfusakum min annaar ya faaima faaima oo ugu nabiga farciisii ah iyo barhkii anqidii nafsaki naftaada ka badbaadi oo ka kori min annaari naar fa innii laa amliku lakum idiin halmay dhammaantiin kiina soke iyo kasheeyaba min allahi ay min cadaab illaahi shayan waxba idinkama hanan karo hayra hase yeeshee anna lakum waxaa idin ahadood leedihiinoon dhowrayaa raximan dhalasho iyo hilib saabulluha aan qoyn doono bibilaaliha qoyaankeeda ay saasiluha biraximiha w waa nabigu aan qoyn buu leeyahay in qaraabada la gooyo dab buu nabiga ku shabbahaya iyo naar in la xidhiidhiyana biyo qaboojinaya dabka oo bakhtiinayu nabigu ka dhigahayaa marka qaraabo aan la xidhiidhin waa qaraabo gubatay weeye oo rafaaday mid la xidhiidhishayna mid biyo lagu shubo la qooyey weeye hayra hase yeeshee anna lakum raximan istinaha marka nabigu istiraagga wuxuu u keenayaa fa innii laa amliku lakum min allahi shay-an ta wuxuu ka yaabay in laga fahmo inuu gebi ahaanba goynayo inuu gebi ahaanba goynayo war cadaabka rabbigay iyo camalkiinu waa gooni laakiin hilib iyo dhalashaad leedihiino aan ilaalinayo buu nabigu yidhi calayhi salaat wasalaam sa'abullaha aan qoyn doono bibilaaliha ay biraximi wa qaraabatiha rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey idan qurayshu halkaa foga raxim inay nabigu wuxuu dhan buu sheegay kii sokeeyey iyo kii u foga kulli waa maxay waa in la xidhiidhiyo oo laga warqabo qowlu nabigu calayhi salaat wasalaam bibilaaliha huwa bifatxi اlba'i ba اaaniyai wakasriha bada labaad in la hoos dhigo iyo in la kordhabaa waa la ahriyaa wاlbilaalu alma bilaalkuna luqaan biyahaba la yidhaahdaa wamacna اxadiii xadiikan ujeedadiisuna waxaa weeye saasiluha waan xidhin doonaabuu nabigu ka wadaa biyaheedaan ku qoyn doona waa maxay xiidkeeda iyo hilibkeedaan ilaalin doona waa xidhin doonaa shabaha nabigu wuxuu ku shabahay oo u ekaysiiye o ku matalay qaطiicataha goynteeda qaraabada la gooyo raximka la gooyo bilxaraarati kulayl iyo dab buu ku eh, matelay tudfau lagu bakhtiinayo bilmaai biyo wa haadihi tubaradu bisil qaraabaduna biya lagu qaboojinayaa riximkana biya lagu qaboojinaya cafwan wahaadihii eh, qaraabada way riximka wey dab maxaa lagu bakhtiyaa biyo qaraabana maxaa lagu qaboojiyaa xidhiidhin in la xidhiidhiyo macnahaasuu nabigu u jeeda calayh isalaat wasalaam وعن أبي عبد الله عم بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال, رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا سي بريرة نبي محمد بن مقلو جهارا أي علنا مجاهرة هذا هوس لو دغينين غير سر اسوون سريسين انه نبي كور عدك او دغاي waxaan ka maqlay yaqul asagoo leh in ala bani fulan reeb bani fulan وفي روايه البخاري ان آل ابي فلان آل aal abi fulan iyo aala bani fulanba labadaaba waa la sheegay laysuu nimankaa ree ama oday hebel dadkiisu laysuu maysan ahaanin biawliyaayi gacalkayga ma ah ansaartayda iyo gacalkayga ma aha xagga diineed innamaa waliya allah aniga gacalkaygu waxaa weye naasirii wa ansaarii wa acwaani wax fi ddiin allahu alla weyno weeye iyo wa saalixu اlmu'miniin muminiintu koodii suuban meeshuu dooniba ha ka yimaado nasabkuu dooniba ha yeesho haddaysan ahayn nabi allow gacalkaadii aysan ahayn fi diin ma goynaysaa walaakin hase yeeshee lahum dadkaas ree bani fulaan ama ree abi fulaan lahum waxaa u ahaaday raximun hilib iyo qaraabannimo abulluha aan qoyn doono bibalaaliha qoyaankeeda aan ku ilaalin doono raximnimadeeda aan ku dhowri doono muttafaqun calayh wlafdu lilbukhaari lafdigana bukhaari baa iskale aala bani fulaantaasi marka riwaayad qaar waxay tilmaamayaan in aalu bani fulaanka la qariyey ama aalu abi fulaanka uu yahay ina aala abi aalibin baa timid fii riwaaya ina aala abi aalib oo mustakhraj abi nucaym calaa saxiix muslim oo cala lbukhaariba ku yimid ayb bale waxay dhaheen nimanka laqanay aala bani funan laleeyahay waa alxakam ibn alcaas ibn umaya wey waxay dhaheen mae waxaa weeye abu aalib weeye riwaayada abi aalib baana raajix ah ina aala abi aalibin ina aala abi aalibin ina banii fulan ninkaasaa laga wadaa qolyo marka ree abu aalib aad u difaacayba waxayna xadiidkan laftirkiisaaban duraynaaba xadiidku saxiinka ku jiraa waxay dhaheen ninka warinaya taabiciga ah waa qays ibn abi xaasim weeye alaxmusi oo cali wuu necbaa reer bani umayuunu jeclaa cumaani bu ahaa bay yidhaahdeen way sugan tahay inuu cumaani ahaa kaana yanxaas ilaa cumaan bni cafaan taa way ma ahayn naasibi ma ahayn ardayga ka qaatay ardayga ka sii qaatayna waxay dhaheen waa cambasa ibn cabdilwaaxid asna waa naasibibay yidhahdeen waa naasibi wadaadka warinaya saxaabiga ana waa camnu caasoo cali waa isku dhacsanaayeen camnu caas iyo taabiciga iyo taabici nin ka sii qaatay ka sii qaatay kulli waxaa leeya meeshaani niman ree abu aalib ku kacsanaa baa warinhaye maad naga daysaan lafdigan ah ina ala abi aalibin halkaasay xaafidku aad bu u isku dayey laakiin warkaa war meesha ku jiro weeye marka dhanka laga fiiriyo waaqaca jiray camna caasi saxaabig eh, oo saxaabi ah iyo walaalkii cali xoogow xoogof baa ka dhexayso siyaasadeed mid diineed ma ahayn waad ogtihiin qays nabi xaasim waa min kibaari taabiciin weliba casharadu wax ka wariyaa nin la awoodana ma jiro xifdiga marka dabaqaysi loo fiiriyo dadku soo gaadhay min casharada sidaa ka oga wariya inkastoo calihi uu yidhi waa caraabiyun bawaalun calaa caqibayhi waa uu rabay inuu ku xumeeyo nimana ishaye oo axmedna hawsha uu ku galoo yidhi hawsha u siinaya jahmiyu ayuu rabaa inuu soo kiciyo ila xadiidkii royaduu wariyaa royat ullahi wa tacaala wadaadkan cambasana sidoo kale nin marka naasiba oo lahuba cambasaa ka jira marka cali waxyaabahaasoo ka xagga geeya mar haddii sanadku uu saxiix yahay saxiixankuna isku waafaqeen wixii kaleo dhan aggaa la geynayaa xadiidkuna wax acni u wato ree abi aalib u wato maba jiraba bal ammaan weeye oo macna sir oo cajiiboo idan faahin baaba ku jire ma aha dacni liabi aalibin wa ahlihi ee waa maxay nebi maxamed ba alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay dad yaa iigu dhow dhalasho iyo hilaba ree abu aalib ma tamiso dhalasho iyo hilaba nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam abu aalib iyo dadku dhalay waxay la soo mareen aadama la soo maray ama u adkaysan karaa ma jiro abuaalib meeshu u istaagay oo ogtihiin dadkii noocaasay reer abi aaliba ee dhalasho dhaliyo hiilo garab istaag kaalmo gacalnimo intuba iigu dhowaa mar haddaan diin ku kala tagnahe laysuu biwliyaa'ii macnahaasoo cajiiba ayaa ku jira oo nabigu uu ka beri noqonayo gacalnimada iyo wilaayada iyo nusrada axad walbo aan muslim ahaynoo gaal ah haba noqdo kii kuugu dhowaa kuuguna hiila badnaa maalinkaad dhibanayd eed go'moonayd hiila u baahnayd sida abu aalib oo kale walidaalika ayuu nabigu yidhi inamaa waliy allah wa saalixu lmuminiin fain tadahara calayh faina allaha huwa mawlaahu wa jibriilu wa saalixu lmuminiin wاlmalaa'ikatu bacda dalika ahiir idan xadiidku aayaddu tooganaya nebi maxamed qur-aankaasuu dabagelayay inamaa attabicu maa yuuxaa ilaya macnaha cajiibka ah nebi wuxuu ka bari noqday saaxiibtimada axad walboo saxaabi ah tii abibakar buu diiday axad walbuu bannaanka iska dhigay khalladiisi ilaahay baa khayrkaygaa buuhi muslimiin baati walaalaha baa tiini soo dhowaada xaggana wuxuu iska takoorayaa in ree abu aalib dhalashadii u dhaxaysay iyo hiiladii ay ku nabigu fii jaahiliyatan waa islaamba ay dadka kaga xigsadaan oy moodaan inay dadka wax dheer yihiin oy ku badbaadahayaan dhawaashaha iyo hiiladoo janno ku galaayaan qaybtoodii gaalahayd buuna nabigu ka bari noqonaya ee ma aha muslimiintoodii ma aha saa darteed iyo cali axaduu nabigu ka jeclaan waana reer abu aalib jacfar ibn abi aalib waad garanaysa ku shiiday mu'ta xamse iyo asagu axadu nabigu ka jeclaa kana xanuunsaday geeriyadoodii ma jirto soo uga xanuunsaday jacfar intuu nabigu dhaqaaleeyey ee asmaa daba istaagay ee raggaasi cabdulaahi u ducay waad garanaysaa waagi dabilawna quraysh ninkuu hantin badnaa nimay qaraabo yihiin oy faatima farceedii ka soo jeedo faqriyaba maalina dimashqo ogu yimid an boqoloo halaadoo geelu u dareeriyey laba dameerna lacag buu oga buxiye dahab iyo fido fi taarikh waxaa la nin carbeed oo sameeyey lama arag waa cabdulahi buu nabigu u dacwey maali intuu timaha ka xidha isagoo aguna aabbihii markuu muuta ku shiiday nabigu u ducayn jiray ilaahw barakee oo gacantiisa barakee waagi dambe hadduu xataa qoryo meel dhigto saxara hadduu meel dhigto waa laga iibsan jiray saasuu maalkiisu ku batay nin walba ducadii nabigu ka gaadi jiray qolyahaasaa aalu abi aalib ay nabigu macnaha xooga badan aydan fahmin yuu tooganayaa xadiidku reer abi aalib wuxuu u yahay sharaf see ugu yahay dadkii oo dhan nabigu muxuu oga maagay dadkii oo dhan wuxuu oga maagay way u xigaan dhaliyay ogu xigaan waxay ugu xigaan garab iyo gaclimay ogu xigaan saasuu marka nabigu u takoorayaa idan waa siyaaqun waa damun fii siyaaqihe waa madxun fii siyaaqi damin cafwan waa madxun fii siyaaqi damin macnahaasaa sax ah dhankaad aadeenba maxdiidkuna waa saxiix maxalushaadku waa maxay nin walbo gaalba hallaha ka dhigee riximle riximkiisa waa in la ilaaliyo oo la dhowro macnahaasaa sax ah وعن أبي أيوب khالد بن زaيد الأنsاrي الkhزرجي أنa رaجuلا rajulka asagaa laqiiط بن صبر inuu ahaa baa la sheegaa wadaadana waxay dheen mabah waa abu ayuub qudhigiisa xadii caddaynaya inuu abu ayub yahay ama laqiid binu sabira uu yahay ma jiraan laakiin labadaa saxaabi mid walba nabigu inuu su-aashanoo kale weydiiye baa sugan marka inay ayay yihiin baa loo badinaya haddii marka aad ka dhigto abu ayuub waxaa bannaan ruuxu muslimkaa ah inuu naftiisa ibhaamiyo ninbaa maanta wuxuu yidhi adaa iska wada ninbaa maanta wuxuu yidhi sidaa iyo sidaa adaa isqarinhaya waxaa rabtaa warku inuu faafo anna rajula nin baa qaala yaa rasuula rasuulka ilaahayow ahbirnii ii sheeg bicamalin cibaado ii sheeg iyo qurbo alle loogu oo yudkhiluni ljanna janna ii janna ku galo waa su'aal weyn wayubaacidunii min annaar naarna iga fogeeya ii sheeg faqaala nabigu wuxu alay isalaat wasalaam su-aasha asagu laqiid ibnu sabir nabigu wuxuu ku weydiiyey asagoo taagan carafa taagan oo hashiisa saaraan oo amin galabuu weydiiyey xaggoo kale intaan ka yimid baa nabiga nabiga aw kaasaa lay taagan hasha dushiisa saaran waan soo jeexay dadkii baan soo dhex qaaday marka nabigu u soo dhowahay yaa niman saxaaba ah, gacanta ii daroon waa istaag xaggaad u socotaa nabigaad maagan tahay nabigaa iska sii waan soo dhowaaday hasha hoggaankeedaan qabtay buui baan weydiiyey xanabi allow waxaad ii sheegtaa inaan kula kulmi waa wakhtiga waa iska ciiri miyin waan ka imide saan ku helay allah garan haye camal aan janno ku galo naarna iga badbaadsi itaabsii galabta loo kala dareeri maaye nabi wuxuu hi ninyahow su-aasha gaabi gaabiside shaygaad ii weyddiisay aad iyo aad buu u weyn yahay in awjasta almas'ala faqad sa'alta an amrin cadiim buuhi ereygu waa kooban yahay nabi allow itaabsi ii sheeg camal janno aan ku kasbada naarna aan kaga fogaado waa war kooban laakiin hawl culus si fiican nabigu ii dhegaysu yidhi haddaba waayo waa kuu sheegahayaay hoorso gacmaha waa loo sheegay ilaali baa le jannana waadga naar waad ka badbaadisa waata marka tacbud ullah allada caabudi keligii walaa tushriku bihi shayan waa bayaanu lilcibaada bayaanu lilcibaada cibaadat illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baad caabudi adoon u sharig yeelaynin maata meesha lagu ba halkaas weyade in la caabudo oo nin walba sheegto way badan tahay laakiin maxaa lagu kala baxay laa tushriku bihi shaya axad makhluuqa adoon la wadaajin cibaadada rabbigay waa ina macaani badan tahay cibaadada wa tuqiimu salaa ilaahay khayrkii oo loo khuduuco loona dulloobo amar iyo idan laga qaato fii shu'uuni alxayaati kulliha waa cibaaday noqonaysaa khuduuca khaaska ah ee qalbiga ah ee daahirku u shaqaynayo alla weyna keligii baa iskale khuduuca khaaska ee tashriica alla keligii baa iskale waxaa samee iyo ma samayn kartid iyo haddaad samayso waa dembi haddaad samaynina dembi ma aha alidnu wاlmancu waa xugum u khaas ah ilaahay subxaanaه wa tacaala marka hawshaas waa hawl ballaadhan wa tuqiimu الsalaa salaadana waad oogi waad toosin wa tu'ti الzaka zakadana waad dhiibo waad bixin wa bayt اlqasiid wa tasilu الraxima qaraabadana waad xidhiidhin camalkii janno lagu helaayay naar lagaga badbaadaya maxaa soo galay qaraabadoo la xidhiidhiyo muttafaqun calayh وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى إذا أفطر أحدكم أي إذا أراد الفطرة midkiin hadduu afurayo oo intuu soo soomanaa uu rabo inuu afuro falyufir ala tamrin timirha ku afuro jinsu tamri baa loo jeeda ama markaa ha qoyanaado ama ha ingegnaado maxaa yeele xadiidkii anas fi sunan ee saxiixa waxaa ku yimid nabigu hadduu sooman yahay calayhi salaatu wuxuu ku afuri jiray hadduu helo ruab ruab curdanka timirta hadduu waayona timirtan caadigii a taqaanaan hadduu waayo biyuu ku bilaabi jiray ficilka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkiisu saasay isku waafaqayaan idaa aftara axadukum falyuftir calaa tamrin wa minhu ruabu waad soo gelinaysaa timirta baad hadda ballaarinaysaa laakiin tamri haddii la idlaaqo waa ka duwan yaho markay bislaato oy ingegto bakaar iyo bakhaarba geli karto wey marka ayadaa laakiin ficilkiisa iyo qowlka nabiga maxamed cali isku meel baad yaad geenaysaa fa innahu timirtoo lagu afuraay ama timirtii barakatun waa barako way khayr badan tahay caafimaad baa ku jira ilaahayna waa jecel yahay fain lam yajid tamran hadduu tamir waayo uusan helin falmaa'u biyaha ku afuro ha ku bilaabo fainahu biyihii tahuurun waxbuu nadiifiyaa wuu taahiriyaa khabaa'ifta macnawiga iyo taxisigaba waa baabi'iyaa biyuhu marka way tahirayaan oo calooshii bay qaboojinayaan jidka gubanaya qaboojinayaan caafimaad baa ku jira haddaan marka aad layskaga badinin marka adaad waa ooman tahay idan nijaasadna waa tiraan oo afki shiirayey iyo calooshii kacaysay iyo howlahaasoo dhan bay biyuhu qaboojinayaan caafimaadna waa ku jiraa wa qaala wuxuu idhi asadaqatu cala almiskiin xadiidkii dheeraa miskiinka wax lagu sadaqaysto sadaqatun waa hal ajir waa sadaqo iyo hawaab ilaahay xaggiisa laga rajaynayo wa calaa diraxmi wasadaqatu calaa diraxm miskiin raxim oo qaraabo wax la siiyana intaane laba ajir wey laba sadaqo wey sadaqatun wasila waa sadaqo iyo silo xidhiidhin wey hal shay baa bictibaarayn laba maga marka la fiiriyo inaad miskiin siisay waa sadaqo marka la eego ruuxu inuu raxim iyo qaraabo yahayna waa qaraabo xidhiidhis wakii nabigu calayhi salaatu wasalaam hilibkii bariir loo soo hadiyey la siiyey lagu sadaqaysta cafwan hilibkii bariir lagu sadaqaystay caaishihii nabiga ay siisay nabigu wuxuu yidhi inahu calayha sadaqatun walana minha hadiya ayada muxuu ku yahay waa sadaqo ayago sadaqa way ku baxdaa ayadii baa noo soo hadiyeysa annaga hadiyada waan aqbalnaa laakiin ma qaadanno sadaqada idan hal shayba wuxuu noqon karaa laba weji yeelan kara rawahu tirmidi xadika wariyey wa qaala xadiiun xasan wasaxahu lbukhaari fi cil tirmidi maruu weydiiyey wakadalika dara qutni wasakata caleyh abu daawuud xadiid saxiixa wey sida raajixa وعن بن cمر رضي الله تعالى عنهma قاaل iبن cمر wuxuu yihi kaana taxti امرأة haweenay baa hoosayda joogtay macnaa haweenay baan qabay xaas baan qabay magaceeda aamina in la yidhahda loo badaya aamina binti khifaar ama aamina binti camaar labadaba waa la sheegay laqabkeeda nawaar baa la odhan jiray nawaar ubaxa nawaarka la yidhaahdaa kaanat taxti imra'atun haweenay baan qabay buu yidhi wa kuntu uxibuha aadna waan u jeclaa wa kaanat tucjibuni waa riwaayo kale aad baan ugu bogi jiray gabadha waa jeclaa buui wa kaana cumar yakrahuha aabbihii cumarna waa gabadha waa necba meel unbu asna ka arkay ibnu cumarna waa ku nafbaxahayaa odaygii aabbiyaana wayba ka soo booday faabaytu waan diiday na waan jeclahay nafti baa iga raacday faataa cumaru cumar saa ku wuxuu u dacwooday dowladda islaamku u dacwooday faaataa cumaru cumar wuxuu u tegey annabiya subanuu u tegey sal alay wasalam fadakara daalika arrinkaasuu u sheegay lahu lilnabiy subanuu u sheegay wuxuu idhi ibni oo wiilkaygaa gabar buu qabaa uu aad iyo aad u jecel yahay anna maba arki karaba nabi allow fur ku idhi iga diiday iga qaba wiilkayga ina cinda cabdالlahi bni cumar imra'aة qad karihtuhaa lah imra'aةn qad karihtuhaa lahu waan u necbaystay inuu qabaan xoogow kuma qalbisami marka marka cafwan faqaala الnabiyu nabigu wuxuu uhi sal slam ibn curba loo yeedhay dalliqha fur baa la yidhi aabbaha fursoo kuma dhi fur fi riwaaya aطic abaaka waطalliqha aabbaha adeec oo fur faطallaqtuha hadda idinkuma jirto meeshu inuu furay in kale riwaayo kale caddaysa inuu furay rawaahu abu daawud wالtirmidi waqaala xadiiثu xasanu صaxiix wa min min alfawaa'id ana aba daawuud xadiidkan wuxuu ku keenay baabu biri اlwaalidayn xadiidkii keliyuu ka hormaray xalay aad soo marayseen maxuu ah xadiidkii laa yajzi waladun waalida xadiidkaasuu baabka ku bilaabay abu daawud bir اlwaalidayn soo cashirka xalay maahayn xadiidkii abi hurayra laa yجزi waladun waalidan ilaa yajidahu mamlukan cafwan fayashtariyahu fayuctiqah xadiidkaasuu ku bilaabay kanuu ku xujiyey baabu bir اlwaalidayn marka idan waxaa la sheegaa awalu man amara axadku u royee faray wiil xaaskii inuu furo abuna ibraahim bu alah salaa waalaam bada la sheegaa markuu soo booqday wiilkiisa ismaaciiloo maka iska deganoo islaan reer jurhama qaba oo hawshu aysan ka qasnayn oo arkay inay haweenaydu xagga diiniyan ku fiicinayn dardaanku oga tegay ila ismaaciil isma arag ibrahim markaas fariin buu oga tegey markuu asagoo maqan yimid oday saasa i yimid waa aabbahay muxuu ku faray fariimi maxaa ka mid baabika aabbahay wuxuu faray buu inaan ku furo meherkaadi waagka saayadaadii soco waxaa la marka axadka ugu horreeyey ee wiilkiisa ama ilmuhu dhalay yidhahda fur xaaskaada ugu horreeyey abuna ibraahim baa ugu horreeyey abubakar baa ku xigay baa la yidhaahdaa abubakar asidiiq baa ku xigay cumar baa ku xigay saasay sheegaan wadaaddo abubakar wiilkiisa cabdulaahi ah ee la dhashay hooyada ahaa asmaa ayuu gabadhu jeclaa buu yidhi anigu ma rabee fur cabdulaahi aabbihii buu yeelo wuu furay markuu furay buu intuu dhaqaaqay buu tixgabee tiriyey falam yura milii yowma طallaqtu milaha walaa miluha fii hayri shayin tuطallaqu buu abubakar baa gabigii maqlay abubakar uu naxariis ugu danqaday warkaalay buui iskaga noqo haddii inuu aamusayhayd maogtahay gabadhii urka aabbihii intuu u furay iyo intuu dhaqaqay buu gebi jiray gabayii buu tiriyey wuxuu idhi falam yura milii yowma طallaqtu milaha walaa miluha fii hayri shayin tuطallaqu buui anoo kale layma arag buu yidhi maalinkan gabadhaa hebla furay caatika binti zayd baa la jiray gabadhaa uu furayo caatika binti zayd maalinkan gabadhaas furay buu idhi lama arag buui anoo kale ayadoo kalena lama arag buui mana aha ayadoo kale in loo furo fii hayri shay wax dembi iyadoon gelin anuguna aan dembiga iska fur waa hawl culus buuhi laakiin waalid maxaan sameeyaa waa inaan degalka dhiibta buuhi abubakar umarka wiilkiisu u calacalay yuu u yeedhay wuxuu ihi maxaad tir ku celi gebiguu ku celiyey wuxuun maxaa u tidhi haddii aabba jiro maan sheegay maxaan bi'iyey orad iskaga noqoy uu ku noqday soo ceshaday sayiddina cumar baa ku xigay cumar asagu ma jaxanjaxo cumar waa taqaanaan markuu yidhi fura uu diiday xaggee ku dacweeye dowlad bula'a dowlad intaaba kagama hadhinba asagu xadiidkan marka waa xadiid culus weeyo masalada masalada waalidiinta iyo carruurtooda haweenkay qabaan waa masala mushkila jiddan masala mushkila jiddan weeye wadaaduhuna waa isku isku khilaafeen in walba meeshii la qoman buu ku dhuftaa adiga ka walad ahaan daabidku innaga xalay soo shinay ilma la dhalay ahaan marka lagu fiiriyo waalidkaa wuxuu ku farayo ee uu ku amraya kaa doonayo hadduuba xaaraan ahayn inaad ku adeecdo ayaa ku ajir badan inaad ku adeecdo ayaa kuu ajir badan hadduu shay bannaan yahay ama mustaxab yahay ama waajib yahayna wuuba sii adkaanba in la adeeca waajib bay noqon wa min uma ay culammada badankood qabaan waalidka waxaa lagu adacay xataa fi lmutashaabihaat xaaraanta cad umbaa lagu caasiyi karaa bay yidhaahdeen xogow shaqo aan shiki ku jiroon xaaraan ahayn xalaasheedana aan la hubin xaaraannimadkeedana aan la hubin baa aabbaha ka shaqaysta raashiinkii baad xoogow ka shikaday kaale ila qadee aabbo iga da hooyadaa kaale ila con maya way dhibsadeen maxaad samayn aar fuqa waad la cunay bay dheheen shay hadduusan xaaraan cad ahayn leanna shaygan ka tegiisu waa tawaruc iyo waracnimo wey waalidka in la adeeco loo baarnimo sameeyana waa waajib marka waa waajib iyo waracna isku meelmagaan wujuubka la nimanna waxay hawshan adeecidda waalidka lagu adeecahayo waa iska mustaxab ama waa iska sunno may waajib maaha baabka guurka iyo gabdhaha furuddooda iyo hawlaha marka la yimaado oo maxaa jira xadha usuul kalead diidaysaa ibnu cumar asagu baari ha noqdo nabiga ha u hogaansamo oo cabdulahi ha hogaansamo oo ismaaciil ibnu ibraahim calayhim salaatu wasalaam aabbihi ha hogaansamo laakiin haddaan isdharriijiyo oo gabadhu iga dhex bixi weydo macaasi waalidiin baa noqonaya ma fahamteen warka asaga waxay yidhaahdeen caasi waalidiin noqon maysad wadaaddo badan ku dhufanaya oo maxaa jiraa la yidhi waxay yidhaahdeen waxaa lagu ijmaacay gabadhu hadduu nin soo doono wax diinoo lagu durana aysan jirin oo aabbaheed ama weligeed adeerkeed awowgeed walaalkeed uu bikhayri shardin aw bikhayri cudurdaar la'aan uu u diido wuu walaayabaxoobayaa gabadhuna qaadligaa meherin ama suldaankaa meherinay day tidhaahdo ninkanaan rabaa waay anfacaya igu meheri oo duqi yidhahda ee eh, eh, oo aabbihii madaxa gilgilo awowgii madaxa gilgilo ama weligiiba diido gabadhna ay soo istaagto tira ninkaanaan iska dhaxarkay halligu meheriyo aabbuhu walaaya baxoobayaahe biitifaaqi اlfuqahaa waxaana xilka la wareegaya qaadiga ama waxay u guraysaa walaayadu ila abadi adeer bay tegi ama weli kaloo diyaara la dhiban aduu hawsha kala tuur maxalushaahidku waa maxay odaygii xidki waa ka degay haddiiba aabbihii uu walaayabaxoobayo weligii gabadhu markay soo istaagto waxaa leey hawshaa guurku waa ka duwan tahay hawlihii kale sidoo kale nabigu wuxuu yidhi ahayibu axaqu binafsiha min waliyiha waxay kaloo naga qabsadaa asal labaad gabadh baan aabbaheed in adeerkoodoo qiimo badan oo wadaada oo maalqabeena oo nasaba oo dhimbishaa u eg baa soo doonay waxay tidhi maya aabbaheed yahuud baa iskugu tega weydiid nabigay ku dacweeyeen nabigu wuxuu yidhi maxaad u diidday aabbaha iyo hooyada amarkoodii xata nabi allow kamama soo bixi karo xilnimadeed ii sharax bay tiota xaqu zawji calaa zawjatihi nabigu u sharxay xatay xilkaan ma qaadi karo nabi allow waxaana qaadi karinna dhabalka ma saaranayo waa iska joogahayaan na wuxuu ihi ma qasbi kartaan inaa iyadugu raalli noqotome ma meherin kartid hadday caasu waalidiin tahay nabigaa odhan lahaa adic abaaka mana khilaafi kartid hawlo badan bay isku qabteen oo nusuus iyo adillo badan bay isu keeneen marka mas'aladan bay dhan guurku waa masale ka duwan abwaabti kale shee ibnu cuaymiin asagu wuxuu yidhaahdaa aabbaha islaanta fur hadduu ku yidhaahdo furi mayse leanna aabbaha cumaroo kale maha buur ka warraba hawshaa cumar khadaaboo kale aabbaha ma aha yani baxdigaa baxdi saxa ma aha masaladu masalo tashriic baa laga hadlaayaaye lama muqaaranayo oo xasaani iyo sayidina cumar lama muqaaranayo <laughs> ee masale baxdi oo fiqiga laga hadlaayay almuhim hal qodon baa la iska ilaalin hal qodon baa isla ilaalin aabbuhu ama hooyadu gabadha hadday diinnimo ku dhibsanayaan oo aabbuhu waa suufi khuraafi ah gabadhuna waa wahaabiyad ama waa calmaani dimuqraati ah gabadhuna waa sunniyad fiican asagu waa shiici kharibanoo itna caashirho raafido imaamiya haddii ay ku durhayaan waalidku gabadha ayagaa diintooda xun tahay waalidkaa diin xun gabdha hebla afurbe markaa la adheecin biitifaaq اlfuqaha lama adeecayo waalidku asagu hadduu diin xun yahay oo gabadha ku dhibsanhayo diin wanaaggeeda iyo sunanibadkeeda iyo khayrkeeda lagu adeeci waxa laga niqaasha waa intii kale intaa ka soo hadhay ama arrimo adduunyaah ama ayadiyo diin xun gabadha diin xun oo waalidku ayagu wanaagsan yihiin masaladaas marka baxdi gooni ay u baahan tahay bal abudarda oo la weydiiyana aanu eegno isna siduu yidhi وعن أبي الdرداء رضي الله تعالى عنه أن رجuلا taahu nin baa u yimid ataahuda weliba baxdi baa ku jiro qiso dheer bayayd nin baa ka yimid kuufu ka yimid ciraaq buu ka tegey shaam dimishq ugu tegey socod dheer buu galay wadaadka taabiciga qaala wuxuu ihi ninkii u tegay ee reer kuufa ina limra'atan haweenay baa ay ahaatay buui haweenay baan qabaa wa inna ummi hooyadayna ta'murna waxay faraysaa bialaaqiha furiddeedii rawaaxdinku uu leeyahay wuxuu ihi yaa abadardaa hooyaday anoo iska joogo iska shaqaysto iska waxbarta baan hooyada ka fadhin waayo guurso guurso guursasa ilahay bay gabadhii keentay gabadhii baan guursaday gabadhi markaan mahadiyey haddana fur i leedahay buui bal sidhe hooyooyinka qaarkood qayb baa saas say kuu eh, ee guurso kuu leedahay umba islaanta ay kuu dhistay ka soo boodi furbay bay soo istaagi oo shalay baad lay guursee taan rabi ma aha meel loo dhaqaaqa ma lah tiibuu u sheegay wuxuu ihi hooyadii waan ka joogi waayey guurso guursaso ilaahayd ii waday ayadaa ii guursaba gabadha ayadaa ii guursa gabadha ay keentay ee ii guurisay haddana waxay leedahay reerka joogi maysa ha furo ka tali faqaala abu darda wuxuu idhi samictu rasul la sal slam yaquul rasuulku alaan maqlay alwaalidu waalidka ku dhalay awsatu abwaabi aljanna jannada albaabaheeda midka u qiimo badan weeye awsadku huna waa afdal qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun awsadku huna waa afdal wاlkhiyaar alwaalidu waalidku waxaa weeye oo ku xidhan asaga awsatu abwaabi اljanna afdalu abwaabi اljanna jannada albaabaheeda ka dhexe weey ama wasadka caadiga ah aad ama kii afdalka ahaa aad saasana loo badan yahay intaasuu nabigu yidhi intan dambe waa mudraj min kalaami abidarda intan dambe waa mudraj min kalaami abidarda xadiidka kamata sida raajixa wuxuu yidhi marka nabiga ka maqlay fain shi'ta haddaad doonto wadaado faadic dalika albaaba albaabka asaga dayaca buu yidhi oo iskaga tag oo anuu ma raba janno dheh aw amase ixfadhu ilaasho oo hooyada adeec oo islaanta fur aday kuu taallaa riwaayo kale caddayso wuxuu hi ku furi maayo islaanta inaad furta haysana ku dhihi maayo laakiin xadii nabi maxamed baan kuu sheegaya haweenayda hooyada ay kuu guurisay haddana ay leedahay fur anugu abu darda ahay furna ku odhan maa qabna ku odhan maa laakiin waxaan kuu sheegi xadiiaan nabiga ka ma xadiidku u sheegay markaasuu ku yidhi fain shita haddaad doontoy kula qumanaato faadic dalika albaaba albaabka asaga ah dayac oo bayli hooyada ku amardiid wey oo islaanta iska qab aw ixfadu ama albaabka ilaasho islaanta fur hooyada adeec u baarima same rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiiun saxiix riwaayo kale xadiiun saxiix afwan riwaayo kale xadiidku uu leeyahay wuxuu yidhi hooyada markay fur tiri intaan xanaaqaan dhaarto maxaa dhibay inaanan furinin baa laygu ogyahay haddaaban furo waxaan nadar oo shardi ilahay ugu leeyahay buu i boqol addoon inaan xoreeyo wuu dhaartay odayg wuu kullaaday wiilku boqol addoon baa iga xigay bu inaan furo hadda haddaan islaantii furo buu idhi maxaa layga rabaa boqol addoon xorayntood abudarda hawsha way ku adkaatay wuxuu idhi awfi nadraka wa bira waalidayka riwaayo kale caddaysay aw fi nadraka wa bira waalidayka waad isku oofi haddaad rabto inaad baarnima oofi oo boqol addoon intaad soo gaddo xoree hooyadaana u baarnima samee abu cabdiraxmaan sulm xadid ka wariyey wuxuu ihi waqad rajaca min cindina waqad faaraqaha wuxuu naga laabtay buu shaam ka laabtay ninkii ilan ciraaq ka yimid ee su-aasha keliya soo doontay abu darda weydiiyey shaam wuxuu ka laabtay asagoo islaanta furay muxuu qaatay taladii taladii abudardaabu qaatay ahayd nadarka oofi waalidkan u baarnimo sameeye hawshu marka hawl culus weeye saasay cumarna waa aragteen haddee cumarna meeshuu soo istaaga waa arkayseen abubakarna iyo cabdullah wixii kala qabsaday abudardana waa tana ayb wa can ilbaraa ibni caazib radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi nabigu alkhaalatu habaryartu bimanزilaة اlأmi hooyaday la mid tahay alkhaalatu habaryartu bimanزilati اlأmi bidarajaة اlأmi hooyo darajadeed bay joogtaa xagga biriga iyo xadaanada xagga dhaxalka maaha rawahu tirmidi baa xadidka wariyey wa qaala xadiiثun xasanu صaxiix rawahu الbukhaari watirmidi ay ahayd bukhari xadidkuu soo saara nabigu waxay uga hoos martay qiso dheer oo sulxu xudaybiya qisada ka dambaysay cumrat اlqaضاء ayay riwaayada bukhaari ku dhex timaadaa hal bog oo xadiid ah oo qisaa dhexdeeda yay lafdigan ku jira alkhaalatu bimansilati اlum tirmidina iyadoo gaaban oo intan basuu wariyaa marka bukhaari saasaa loo arki waaye xadiidku asalkiisu wuxuu ahaa marka nabigu sanadka ku xigay sulx xudaybiya waa kii cumraystay quraysh heshiiska lagu markay maka ka soo baxeen yaa gabadhu xamse dhalay ashahiid yaa soo daba orday nabiga iyo saxaabadii iyadoo le am le ya cam waa adeerkeed xagga len xamsiyi nabiga isku naas nugay xaggaasuu adeer oga yahay laakiin xagga nasabka waa ilmo adeer gabadha xamse iyo nabigu waa ilma adeer laakin waxay yaa camu u leedahay aabbaheed buu naas la nugo walaala xamse iyo marka rasuulku yaa am yaa cam bay soo daba oroday markay gabadhii la firiya waa xamse gabadhiisi waa la gartay waxaa ku orotomay jacfar ibn abi iyo cali iyo zayd ibn xaarita isku qabsaday zayd ibn xaarita wuxuu waa walaalkay gabadhiisi filislaami iyo hawlo idinku aydan fahmayn dhallinyaraa zayd rag kulligood ka weynaaye ka leexduu yidhi cali baa hadda yaraa intuu orday buu durba gabadhi laacay gacantuu qabtay xaggu ka wareejay faaduma u dhiibay faaduma xaji adeerkaa gabadhiisi wey xaji yaan lagaa qaadi anaa ragga la doodahaye jacfarna wuxuu hi gabadha soo daaya maxaa yeele waa adeerka gabadhiisii habaryarteedna anaa qabo ila joogtaa buui asbaabintu cumays baa habaryar waa ah gabadha oo xaaskii jacfara nabiga ku garran nabigaa u fadhiista haye hadal zayd maxaaritaa doodee nabigu waa ka dhegaystay jacfaru hadal waa ka dhegaystay waxaa hadlay cali waa laga dhegaysa waxaa le cali zaydoo iska taga gabadha waxaan u xukumay lijacfar lianna alkhaalata bimansilati اlum habaryartu hooyo meesheed bay ka raamsanaysaa waa xagga biriga iyo ixsaanka bay laxaq tahay xagga baarinimada iyo xagga xadaanada labaduba xagga dhaxalka ma aha xadiid kaleo ibn xibbaan soo saara xoojinaya waana saxii raajixa nin baa nabigu nabi allow wuxuu yidhi dembi weyn baan galay waxaan rabaa inaad ii sheegto dembigaa weyne allah aan ka gala haddaan sameeyo ilahay durba ii dhaafaya dembiga asaga wuxuu aabbaha ma yahay maya cafwan hooyadaa ma nooshahay maya bu maya labada waala midne kuma noolo ima noolo habareertaa ma nooshahay haa biraha fa innaha bimansilati اlum haddaad bir u samayso lagu dhaafahaya habareertii buu ka ducaysay dembig loo dhaafay dambiga ayaa loo dhaafay idan qadiyaddu waa sidaa xadiid dacfi ku jiro waadana ay taxsiiniyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo xaramka jooga bacda alhijra oo fatxu maka dabadeed ayaa waxaa u timid xaliima sacdiya walaasheed walaasheed islaantii nuujisay walaasheed oo markaa nabiga habaryartiiya agga nuugmada xagga nuugmada markaasuu marxaban bikhaalatii wuu soo dhoweeyey gu'iisiibuu dhulka u dhigay wuu sooriyeeyey riti dhan buu u raray isagoo hooye ka dhiganaya hawlaha way nagaga fiican yihiin dhaqankii annagu maba naqaanaba shan goor baad maalinka islaan lagaaga taga aada nuugto oy iska masagotumato hooyada yaan dan laga lahayn masagadan tuman heblaay wiilkii ii markuu jaaq dhaaba habaryarta ama islaan dariskaada ku adoo kelyuhu ku cokonaadeenoo ku fideen bay alhooyada lagu dhiibi inta aad marka hooyadaa irmaan tahay haweenka lamidkay da'daa dhalay oo dhan baa wada nuugi hadhowna wax idinka dhexeeya ma jiro soomaali nuugmadaba ma taqaan aad soo ilaaliy aadaa la soo ilaaliya wa fi lbaabi buuhi imaamka axaadiiun kaiiratun anaa soo yardahay intaan sooma raacin karo ila gebagabaan joogaaye وفي الbاaب أxاadiiث kaثيiرa baabkan hadda bir الwaalidayن iyo silaة الرaxmi waxaa ku yimid أxaadiiث fara badan في الصaحيiحi mashهuur oo صaحيiحanka ku jirto caanu la yaqaano minha waxaa ka mid ah xadiiثu alغاar xadiikii godka saddexdii yaa ku jira ay dhagaxu ku fadhiisantay sahmiyeen asxaab اlغar ad garanaysa waad soo marteen bilowga kitaabkan ku soo maray ninkii waa kii ku baryay ilaahayo ku tawasulay hooyadii aabbahay baa intaan u caanaliso oon dhiilka u soo qaada ayagoo jiifa markaan imaad la dul istaagi jiray carruurtaydan caanaha u diidi jiray aabuu caanaha nasiib maya ilaahoyo aabbaay caana dhammaan maya waagaa ku bari jiray anuu xaqooda ilaalina ilahu haddan hawshaa alla dartii u samayn jiray waxaan ku jira naga fayd waa kii laga qaaday xadiidkii wey iyo xadiidu jurayjin jurayj wadaadkii suufiga iyo reer banu israa'iil ee intuu dhegaystay la karbaashiyey la ciqaabay waad garanaysaan isaguna xaqi hooyada waqad sabaqa labadaa xadiidba way soo hormareen waxaa kaloo jira waa axaadiiu mashhuura iyo xadiid aanana way jirtaa oo fi saxiixi bukhaari muslim ku taalla xadaftuha aan u gooyey ikhtisaaran soo gaabsi ilaa hadalku waa dheri wa min ahamiha axaadii saxiixaynka ku timid waxaa ka mida ugu muhiimsan ka mida xadiiu camr ibni cabasat sulami alطawiilu ee dheeraa almushtamilu xambaarsana calaa jumalin faa'iidooyin kaiiratin fara badan oo min qawaacid islaamka tiirarkiisa ah iyo aadaabi dhaqankiisa anshigiisa ah wasaadkuru waan sheegi doonaa xadiidkaas camr ibnu cabasa bitamaamihi isagoo dhammaystiran baan sheegi doonaa insha allahu tacaala fii baabi araja baan ku sheegi doonaa qaala fiihi xadiidka nabigu wuxuu ku yidhi cafwan qaala fiihi camr wuxuu ku yidhi xadiidkaas dakhaltu cala nabiy camrad waa dadkii soo islaamay u horreeyey buu ahaa miyi buu ka yimid waa kii nabiga maka ugu yimid isagoo juraa'u calayhi qowmuhu nabigu isqarnayo dacwadii siriga nabigu ku jiro daarularqam in arqam lagu dhuumanayo daaltu al nebi nabiga waxaan ugu soo galay bimakatan ugu soo yacnii fii awali nubuwa nabinimada horaanteedii xilligu islaamka cusbaba nabiga maka ugu soo galay faqultu lahu nabigu waxaan ku idhi maa anta maxaa tahay tilmaantaadu sifadaada wey man waxaa lagu weydiiyaa waa su'aalun can ilcayni washaks markaad ruuxa lafihiisa ka hadlaysa iyo daatadiisa man baad odhanaysaa markaad tilmaantiisii iyo asaga xaaladiisa aad ka warsana maabaad maa anta inaad bini aadan tahay oo ninkan quruxsantaho qurayshyadu in cabdimudal waa ku aqaanaay maxaa kugu soo kordhay wey xaaladdu maxaa soo kordhay ma anta idan nabigu smart jawaabtiisa qaala wuxuu nabigu nabiyu nabi baan ahay hawshaydu waxaa weeye annubuwa faqultu wuxuu wamaa annabiyun nabi allow taasaabaan ii caddayne nebi muxuu yahay nebi carab ma taqaano hoo nagu cusube muxuu yahay qaal wuxuu nabigu arsalnii illaahu tacaala ilaahay baa isoo diray fariim iyo dhambaal baan aadamaha u wadaa faqultu waxaa dhi waa war wanaagsane biayi shayin arsalaka muxuu rabbi kula soo diray qaala arsalanii bisilati اlarxaam mashadgablesumarid wuxuu ila soo diray riximka in la xidhiirsho iyo qaraabada iyo ahalka iyo hilibka la dhowro ila carab waa goyn jirtay in badanoo ka mid a dhaqan xum badan baa iska jiray iyo wa kasri اlawthaan sanamyaha ilahay iyo hayrkii la caabuday in la baabiyo la riiqo oo fasu ibraahim alkhaliil loo qaato budaha laga dhigo la cardadweeyo maxaa dhiman wa an yuwaxad allah ilaahay keligiina in la caabudo laa yushraku bihi shay isagoon axadna lala wadaajina cibaadada iyo khayrka wadakara saxaabigu wuxuu sheegay ama suubanuhu tamaam alxadiii buu sheeg wallah subxana wa tacala